بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد waxaan ku jirnaa weli masaladii maraabista iyo waxa la xiranayo maxaa ilaaxad xaraama maxaanse xaraam ahayn waxaynu soo marnay axkaamtii la xiriirtay dharka xariirta xirashadiisa haddana wuxuu ka bilaabanayaa cashirkeenu dahabka xerashadiisa yay u banaan tahay yaanay u banaanayn wuxuu yihi wayaxrumu cala rijaali xuliy dahabi xataa sinu lkhatim wlmaطniy bihi wayaxrumu cala rijaali rag oo dhan waxaa xaraam ka ah. xuliyu dahabi dahabka waxyaabaha laga sameeya la isku qurxiyo ee quruxda loo xirto ama madaxa lagu xirto ama gacmo iyo qoor iyo lugaha lagu xirtee dahabka lagu xaragoodo ee la isku qurxiyaa xaraamka ah saa darteed raggu wax kasta oo dahab ihi xaraam buu ka yahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam way ka sugan tahay abuu muusa ashcari iyo rag kale waa kii ay lahaayeen nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam dahabka iyo xariirta waa loo baneeyey haweenka ummadayda raggooda ragga ummadaydana waa laga xaaraantinimeeyey oo dahabka intay xirtaan ma isticmaali karaan xataa sinulkhaatami hadday xataa noqoto faraatiga halka ishiisa ah indhaha faraatiga ama faska la yidhaahda alfasl lagu yidhahda carabiga dee faraatiga marka la xidho meel yar buu leeyahay ee madaxa ah halkaa madaxa ah xataa korkiisa keliya dahab lagama dhigi karo iyadoo faraantigii intiisa kala wax yahay kale intaa haddaa dahab ka dhigto lama ogola waxaa kaloo la ogolayn walmatliyu bihi kii dusha laga marmariyey xataa haduunan faraantiga dhaniba dahab ahayn laakiin korka lagaga dhalaaliyo oo qolobta kore dahab la biyo dahab lagu dhalaaliyaay kaasaa talyi iyo matli la yidhahdaan oo waxna dahabku ka samaysan yahay waxna dahab baa korka lagaga yara dhalaaliyey labadaa nooc wey wixii dahab ahaana lama ogola wixii dahab korka lagaga dhalaaliyeyna lama ogola sababtoo ah cumuumka nasku wuu taxriimiyey suwarka dahabkana ma kala qaadin wixii sidaa cumuumka loo sheegayna waxa uu laga reebi karaa wixii daliil tixgelintiisa mudan uu ka soo reebay falow sadia hadduu daxadaysto dahab baa korka lagaga sameeyey wixiina dahab ma ahayn biyo dahab baa korka laga marmariyey ama dahabkii oo la dhalaaniyey baa birtii meelo lagaga m lagaga kabay oo lagaga sameeyey falow sadia marka dahabkii wax la mariyey haddii uu daxaraysto oo wasaara uu noqdo bixaytu laa yabiinu uunan muuqanaynin jaaza waa banaan tahay waayo waxaa muuqanin cidi kuma xaragooto waxaa xudihii iyo xaragii sharaf loo qaataay waa waxa da oo dadku ay arkayaan laguguna ogaanaya dahab inaad qabto hadduuna markii si horeba dahab ahayn wixii biyaha dahabkii ee korka lagaga sameeyeyna intuu dalayskii ka dugay ama uu daxalaystay ama uu fuqfuqay oo aanu muuqanaynin dahabnimadiisii iska xerashadiisu way bannaan tahayoo mar hadduu sii zuulo xukunkiisiina waa zuulayaan wa yubaaxu waxaase banaan shaddu sinin irig in lagu xiro wa anmuratin farta xubin horaadkeeda in lagu xiro bidahabin dahab laga dhigto waitikaadu anfin sankii iyo waunmuratinna in laga samaysto minhu min adahabi laa usbucin farta oo dhan lama ogola waxa uu leeyahay haddii ay xaajo timaado oo dahabkii maahane xaajadii gudo oo buuxiyo la waayo markii meeshii dahabkii lagu sameeyo ama lagu buuxiyana oo baahidii wax ka daboolayo waa la samayn karaa sida tusaale ahaan amiraana ilkaha sanka iyo unmulada ilkaha idig baa dhacay wax kalaad gelisay dahab ma kula qaban kartaa haa sababtoo ah ilkaha waxyaabahan kale la gelin jiray haddii aan wax kala lahayn weeye idig ah adagoo wax lagu rugaa la rabaa oo kulayl iyo qabowna iska celiya cadka iyo waxa la cunayana goosta haddii ruugitaan loo baahdana ruugi kara de waxyaabaha yararkaa jirjirecsan haddaad ku xirato xaajadiiyo baahidii kuu dabooli maayaan farta umrada waxaa la yidhaahdaa inta ugu horey inta ugu horeysee laabantaa la yidhaahdaa faruu intooda badani saddex bay leeyihiin suulkana labuu leeyahan filaya inta hore ee farta laabantaay waxbaa lagu qabsadaa waana la laabaa waa la fidiyaa intaa hore keliya dahab waa ka dhigan kartaa laakiin fartoo dhan kama dhigi kartid maxaa yeelay bartooda haddaa ka dhigto sidii geed taagan bay noqon wax hawlana kuu qaban mayso laakiin inta hore keliya oo ku go'day haddii aad dahab gashato dahabku waa ka sahlan yahay isticmaalka waxyaabaha kale yidhaahdeen sankaa lamida sanka haddii wax kaaga dhaca ama ku gooyo waxay yidhaahdeen waxyaabaha kale waxaa badan inay ama xumaadaan ama qurmaan dahabkuse ma qurmo waad ku kaban kartaa sanka qaybtii ku go'day ama fartii ku go'day ama iyadoo dilaacday ama xumaatay qallocantay waad ku yartoosisan kartaa intaa maxaa u daliila le waxaanu nihi cumuum baa nahiyey nahyiga caamkaana waxaa laga soo reebi karaa wixii daliil loo helo waxaa yihi intan daliil baa loo hayaa qaarkeed sanka oo kale daliil baa loo hayaa inta kalena bicillati alxaajati baa looga qiyaastay oo nabigu alayh salaa slam xilligiisii in carfajata bni sacdin la yidhahdo saxaabiga radi allahu canhu a baa baa waxaa jiray sanka dagaal dagaaladii qabaailka ee hore la galay ahaa baa sanka seef kaga dhacday sankii baa qaybi baashan qalinka iyo fidaduu ku kabtoo ku samaystay way qurunteen marka hoostay ka urtay ka quruntay nabigu ula yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi dahab ka dhigo dahab gashay isagaan qurmaynin halkaa waxaa ka garatay xaajada iyo daruurada baahida baa banaysay wixiina qurmi maayo meeshiina de hadduu iska banaanaado wax kasta iska geli kareen de wax manfaco la taaban taraya tarayaa iyo iligiina taasaan uga qiyaasanay bay yidhaahdeen iyo wixii sidaas oo kale xaajadiina gudaya wax booskiisa galana aan la helayn wayajuusu waxaa banaan dircun tuuta dagaal baa banaan nusijad lagu dhex sameeyey bidahabin dahab lagu dhex sameeyey tuutahan dagaalkee dirciga lagu leeyahay waa tuutayaal dagaal oo xilligoodii kuwa xabadda celiye ahaa marka hadda dagaalka soo ma taqaanaan la yidhaahdaa xabadda yar yaryarkaa ma karto waagi horeeda xabadda dagaalka ee jirtay fallaad iyo waran iyo seef bay ahaayeen tuuta bil aa la qaadan jiray oon qofkana xanibaynin waxaana loo samayn jiray isagoo silsiladaha sidooda isu dhaafsan baa tuuta ahaan laga dhigi jiroo laalaabmayo qofka xubnihiisii aan bir keliya isku taalla ma ahaan jirin durdureelada birtan silsilada u dhaxeeyana aad baa loo yarayn jiray heerusan waranna mari karin fallaadna mari karin marka tuuta ahaan baa loo xiran jirayo luga iyo gacmo iyo laabta iyo intan hoosoo dhan baa lagu xiran jiray qaybta kore madaxaana way noo iman doontaa ee waxyaabo kala iyagana lagu xidhan jiray marka dircigan marka lagu leeyahay tuuto dagaal waa noocan dharkan labiskay ciidamada oo kaleeto ee shaatiyadeena lamidkaa maaha waa dagaal waxa loogu talagalay waxaan lagu soo tuuray ee lagu soo halgaadayna ka celinaya oo waranka lasoo tuuray hadduu ku dhaco halkan uu soo noqon birbu ku dhacayaa meeluu ka dursana ma laha haddana waxaana dee waxyaabaha badan laga sameeyey qofkii caatad ahaa wax keeno buuran ka dhigaya somayd arag oo xabaddii celisaa ay yidhaahdaan booska inay geli jirtay waa horumarin baa lagu sameeyey asalka sancada iyo xaajadii keentay waa jirtay kaasoo kaleeta haddii dahab lagu dhex daro oo silsiladihii ee wareega ahaa qayb ka mida ah dahab noqdaan dhib ba lahaa waayo dagaalna waa la geli xaajadana lagama xaajadiisu xaajadiistii iliga iyo sanka iyo farta kama yara kaasi waa midda koobaad wahudatun baa banaan koofiya dagaal oo tuliyad lagu dhoobay oo lagu dhalaaliyey bihi bidahabi dahabki huudada waxaa la yidhaahdaa wax koofiyada oo kaleeta ah intan madaxaana lagu dadi jiray xilliga dagaalka waa waxa mararka qaarkood magac kaley kugu imanoo mirfarun baa lagu dhihi koofiya dagaal saas darteed quudadu mararka qaarkood waxay ka samaysnaan jirtay wahalka nuxaaska iyo maarta laga samayn jiray si ay madaxa uga celiyaan waranka iyo seebta iyo fallaada marka la dagaalamayo iyadana qaybta hoosena waa dilcun qaybta korana kuudatun buu ku yidhi miqfarunna waa la yidhaahdaa oo tuliyad bihi bidahabi la marmariyey iyana dhibaato ma laha waayo xaajada baa ka qaalibsan kaasoo limufaaja'ati xarbin labadan dagaal degdeg ku qabsaday uu u isticmaalayo walam yajid hayrahumaa dircigaa iyo kuudadaas waxaan ahayn uusan helin wixii xaaje hadday tahay waa dagaal degdeg kugu qabsaday kamana gaadhin intaad wax kala raadsanayso ama maba heli kartidba wax kaloo tuuto iyo difaac ahaan u xirato de naftii waxaaba la yihi san iyo far iyo irig cinda alxaajati ah laga samaysto markii wax booskooda gala la waaye naftii dhannaydba dagaal xaqood ku jirta inaa isku difaacdaay xaajadoodaa ka weyn wayajuuzu waxaa banaan khaatamu lfidati faraasiga fidada ka samaysan ama qalinka waa banaan yahay wa taxliyatu aalati lxarbi qalabka dagaalka in lagu qurqurxiyo bihaa bilfidati lagu qurqurxiyana way banaan tahay wuxuu kau yihi haddaba intaa dahabkiibuu kaga baxay waxaa soo haray fidadii wuxuu yihi farati fidaa in la samaysta waa banaan tahay nabiganana calayhi salaatu wasalaam intuu farati dahaba samaystay markii hore ayuu iska tuuray markii loo waxyooday inay xaraam tahay kadib buu khaatama min fidatin buu samaystay waana tii isaga shaabadda ama istaamki iyo teen baraha tiin barada u ahaan jirtay ee halka madaxeeda ah iyo isheeda ay ku qoraan jirtay muxamedun rasuulu llahi dadkana wixii uu sameeya shaabada uga dhigi jiray sala allahu alayhi waalihi wasalam walidaalika wuxuu yihi wayajuuzu khatamu lfidati saasay u banaan tahay wa taxliyatu aalati lxarbi maxaa halkan loo keenay fidada baabu lawaani weelasha markaan soo maraynay aaniyat dahabi walfidati waa kii la xaaraantinimeeyey labadaba taa isku mid bay ka ahayeen wixii weelal iyo isticmaal ah wixii xuli ah ee isqurxin ah ee xaajana ay keenta ama faraati ah waa la ogol yahay wey aalat lxarbi qalabka dagaalka waa kee ka sayfin seefta oo kale seef fida lagu xarxardhay waa qaadan kartaa kartaayo waad wadan kartaa warumxin waran waran fida lagu xardhayna waad qaadan kartay oo lagu qurxiyey wa waabrin ay fasin baalka faaska la yidhaahdo isagana baashii lagu xarxadhay fidadahay waad qaadan kartaa in abrin la yidhaahdo baada la reebana culimmada qaar baa maray in baada la kor dhigana qaar baa maray oo waabari yidhi isticmaalka lafdigani fasi buu ahaa carabiga asalkiie isticmaalkii dambe ee culimmadan waktigoodii dambe ee la qoray baa awqaaddii wuxuu ku soo aadanaa atraagtu ay duwalkii islaamiga ta'siirka iyo saamaynta weyn ku lahaayeen markii xilligaa ay ahayd alfaadoodii baa dee isticmaalkii qalabkii dagaalka ka mid noqotay walidaalika waxay ku leeyihiin abrin ama tabrin markay ku fasirayaan waxaa looga jeedaa albalatu manaa faaska wey baltadana waxaa la yidhahdaa ciidankaa wuxuu u qaybsanaan jiray qaybo kala duwan qayb fardooleya qayb fallaaro wadata qayb warmo wadata qayb seefo wadata iyo qayb faasas wadata qaybta faasaska wadata baa la dhihi jiray baltajiya balta maadaama faaska la yidhaahdo ciidankaa kooxda faaslayda baa waxay ahayd baltajiya erayadan hadda idaacadaha ka maqlaysaane mudaaharaadyadu markay socdaan kuwa dawladdu ay kusoo dhexdarsatee oo silaax hubka qarsanaya warallahana dhinac ka ah hoostana ka hubaysan bay waagaa matali jireen faaslayda magacii un baa lasoo soo guuriyo baltajiya hadda loo bixiyo marar badan la isticmaalaya ereygan turkiga asalkiisu xaggaas ka soo jeedaa iyo waabrin ama abrin faaska faaska aad wadato haddaad xudo ku qurqurxiso dhib ma laha wa sahmin fallaada fallaada aada wadatood ku dagaalamaysay haddaad ku qurxiso iyadana fidada dhib ma laha wa dircin tuutihii dagaalkaynu soo marnay kaasi dircigu waa midka dheer ee halkaa kore ilaa lagu hagaaro weye iyo wa jawshanin tuuto gaaban tuuta gaabama ama inta qaarka hore keliya ah ama ilaa lawyaha iyo boodyaha gaara ah. markuu tuutuhu gaaban yahay baa jawshan la dhihi jiray iyo wakuudati koofyadii madaxa lagu dadayey iyo wakufin kufkii hoosta lugaha lagu qabay intaba dagaalka markaad u xiranayso haddii aada xarxaraadho dhib ma laha waxaad adiga korkaaga ku qabteen dagaalka iyo hawshan wax kaaga qabanaya intaa maxaa jamciyey inay aalatu xarbin tahay dagaalka wax loo qaato oo qeyb ka qaadanaya laakiin wixii aan dagaalka wax ka qabanaynin oo waxaa dagaalka toos wax uga qabanaya gelaynin ama takmilaadkiisa iskaa dhib male ba masaladan asalahaan waxay ku saleeyeen xadiidkii anas ibni malik radi allahu canhu ardaa imaamu nasaa-i abu daawuud iyo keyrkood warinayeen wuxuu ka sheekeeyey nabiga seertiisa sala allahu alayhi waalihi wasalam wuxu ui nabigu kaanat eh, qabiicatu sayfi rasuuli lahi sal ly slam min fidatin waxay ahaan fidatan bay ahaan jirta marna wuxuu yihi nabiga kaana naclu sayfihi fidatan wa qabiicatu sayfihi fidatan wamaa bayna dalika xilaqu fidatin waana asaxay markii la yidhahda qabiicatu sayfi waxaa looga jeedaa seefta meel baa la qabsadaa seefta marna waa birteeda marna waa meeshaa u aad qabatee waxaa jira meel yar kuusan oo ay birtu qoriga ka gasho seeftu qaybta dambeed qabsanayso meel ay ka gashaa jirto inta kale usha timanee qabsashada ka yar weyn halkaa qabiicaa la yidhahdaa dabada dambana nacli baa la yidhaahdaa inta udhaxaysana meelaa fida fida lahayd buu yihi qalabkii dagaalka saasaa lagu gartay xadiidkaasina waa xadiid asaxay oo suga wey taana sidaasaan kusoo reebnay yidhahdeen waxyaaba fidadii in la marmariyo la ogolayn baa jira laa surujin kooraha la saara fardaha ya laa sarjin waa markii mufradka la akriyo koora lama xalladayn karo fardaha marka la fuulayo kooraa la saaraa rag lagu fadhiisto soo ma geela ka la saarana walaa rikaabin wey geelana rikaab baa la yidhaahdaa fardahana sarjin baa la yidhaahdaa koore iyo ka geela la saara maxaa soomali lagu dhahdo ya heri ka dameerada ataa tahiriya dhaaso kan fardaha lagu fuula waan garanoo koora idhaahna waxaan u garan weynaa idin sheeg marka innaga geel la fuulay dhimashaan ka xignaaba geel la yihi gaadiid baa laga dhigan carabta waxay naga fiican tahay geela hasha irmaan saaka waa la maali kadib waa la fadhiisin alaabtii reerka lagu rari ilmaha yarkana waa loo gurayn ilmihii baa la saari rakuubkaas waa lagu guuri meel baa la degi waa laga dejin rarkii waa loo lisi ilmihiiba caano looga lisi nin baa raaci halihii geel ahaa oo isaga qodaxda iyo dhagaxa lugeyntiisa maxaa qoorta ka saaray geelo iska daaqaya mid buu halkaa ku dhusay gadaashiisaa buu iskaga fadhiisan buu iska saara hoy buu geela ku hay maanta dhan bay ku daaqi hadhow markuu daalay intuu ka dego buu caano ka maali nimankaasi geela wayleeyihiin marka innaga laakiin hadduu gedi ka dhacayo adaa isaga dhin marka geeli isagu innagaa inale haddii aadan tiraahda geeli baa la rarina dad baa kugu shahiidi adiga janno kugu doodan ninka ay ka marayso hashu hadday fool baad ilay akhare maxaan la hortegi lahaa iyo adigu kala fogdiin saas darteed innagu geela awrkaa marmar ilmaha loo gureeyaa laakiin geel lagu safroo waxaa lagu lagu sahay doonto lagu dagaal galo la intii lagu fulo la cayriyo mayna noqon jirin waxaa la saara marka kabaalladu lagu rari iyo guro ilmo loo sameeyo la seexiyo hawdajkii uu si u yar shabahda mooyee ma garanayno waa wax sida faraska inta la saaro uu qofku korka kaga fadhiisanayo barikaab laihahda iyo walijaamin xakamin iyo warikaabin wa qilaadatin wax qoorta la surto ama dadku ha surtaan ama xoolihii ha loo suro koortii ha noqoto saan u aqoon jirnay geel koor leh baa waxaa arkay maalin dhexdaasa ah, ari koor leh maalin dhaweytuun baan kajaabo tagayo ari un baan dhex galay saariga qaar baa koor loo dhalo dhalo dhalo dhalo dhalo waa alamkii alamkii waxaa weeye un isagoo durun baa lagu xidhay waagi hore geelun baan ku xidhan jirnay waa la yaabanaa dara anoo gaari isaga soo socdo baa dameer ka hor qabta adka ta istaaga waxaa wartan waa wataariikhi bartana fiiri marka calaa kulli xaal wax qoorta loogu xidhay neefkii fida iyadana lama marmarin karo laguma qurxin karo wa tarafi suyuurin suunka xakamaha suyuurka tani waxaa la yii siyuurtan waxaa looga jeedaa xakamuhuna waa birta afka uga jirta birta suun baa ku xihan labada dhinaco gadaal kor laga qabtaa soo maha suyuurtu xariggaa xariggaa xakamaha haya wey kaa darafteediyo suunkaana in la xalladeeya lama ogola la yidhi wadawaati iyo tawaadi riiqabaa lagu shuban jiray ilmuhu qur-aanka markay dhiganayaan innaga qalinka qada la shiiday la darsan jiray taasaa tawaad la dhihi jiray cadigana daalkii uma khaladnaye addawaat baa la yidhahdaa wa qalin qorto tan qalinka lagu qorana iyadana laguma a laguma qurqurxin karaa sibada wa sikiini dawaatin baashaa tawaada ah makiinadeedii ama mindida lagu hagaajiyo ee haddii wax laga saanayo lagaga hagaajiyo mindida u khaas mindiyahana buu rabaa inuu ku yidhaahdo taa khaadka ah kawdhe iyo wa mihnatin wa sikiini mihnatin iyo mindida guriga lagu shaqaystee badalka iyo hidibka iyo khudaarta lagu jarjarana iyadana waa hub intaad tiraahdo fidan ku qurqurxin lama dhihi karo wa mihafatin iyo marwaxad marwaxadana waagi hore ay soo baxday dabaysha keenaysa qaabkan marwaxadaan aan u isticmaalna ma ahayn qaab dabayshu ay leexiso oo markaa hawo dhalisay ahayd mihab baa la dhihi jiray markii ay dabaysha isbedeshayna magaxuun baa laga bedelay horumarin baa lagu sameeyo mirwaxatin baa loo bedelay marka waa mihabatin dabayl dhaliye marwaxad iska dhiyada marka wa tacliiqi qindiilin iyo qanaadiishii iyo baaldiyada u egxiritaanooda qindiilka waxaa la yidhaahdaa ma sida nalalkan waaweyn ee lalmalo oo kaleeto weyn waxama sida baaldi ah ama weyn oo nal ah ama wax la qurxinaya oo dhalaalaya oo meelaha laga soo lalminayo xariga lagu lalminayo iyo waxa lagu xirayana lama marmarin kara fidada walow bimasjidin masaajidba haddii la raba ha lagu xidhaye waayr wagayru lkhaatami min alxuliyi ah waxaan falaati ahayn ee xulida la isku qarxiyana iyadana lama ogola in fidada la marmariyo ka tawqin kii qoorta laga lalminayay weye wa dublujin wa siwaarin jijibihii weye labadaba siwaarkana gacanta wax lagu xirta weeye dublujkana nooc labaada un gacanta jijimaha lagu xirta kamida buu iyo wataajin taajka madaxaada saarto inagu hadda taajka aada uma naqaano ma isticmaalle hadda ganacsigu wuxuu noqday shaqaalaha shaqaalaha ganacsiga ah ee meelaha hay-adaha iyo shirkadihii hotelada jooga waxbaa madaxa loo saaraa qaarkood sooma ardaydu markay jaamacadaha ka baxayaan koofiyad weyn baa loo saaraa wax saasoo oo kaleeto oo xaraga iyo munaasabaadka loo xirto oo boqorada iyo waxba ay xidhan jireen ama dadka xaragoonaya xidhan jireen bay ahayd taajka lagu xaragoonayana isna lama marmarin karo taajka qolaa waxay moodeen taaj cimaamadda akhawaadka akhawaad yaa yaqaana ayb yahay waxaan leeyahay akhawaad maaha akhawaad mataqaanaa akhawaad waxaa la yidhaahdaa niman xarameynka jooga makiya madiina joogaan badanaana afrikada galbeed bay ka yimaadaan hay-adda xarameynkaa guri u karayso oo dhaqaalaysa qaybaha ragga iyo qaybta haweenkabana way ka shaqeeyaan asalkoodu rag bay ahaayeen hadda laakiin ragna maaha dumarna maaha afrikada waxaa ka jira soomaalida waxaad isdhahaysaa caali ma aha soomaalida waa dad culubo wada toosan baad isdhihi afrikada galbeed waxaa ka jira reerku intuu wiil u dhasho bay xiniyaha ka bixinayaan si ay kacbada ugu sadaqaystaan wiilal reerkoodii xiniinyaha iyagoo yaryar intay ka wada bixiyeen ay kacbada u hibeeyeen iyo baytullaahi alxaraam hibe ugu geeyeen asalkoodu kuwaa wey marka waa cimaamad weyilo taajmoodi bay qabaan badana haddii aad aragto idan qiiqayo oo carfayay la dhex wareegayaan qaybta raggunbaa markii qaybta dumarkana sidaasay u geli guryo gaar ay degan yihiin haddaba sii yaraanayaan oo dadkiibaa hadwaayahan dambe wixii la yar fahmayo waxay ma yar intuu idyar xilyaha ka saaro sadaqaysanaya malaha qaar baan weydiinay arday meelaha ka timinaa war maxaa sababa marka istidlaalaadka qaar baa qarayo waxay yidhaahdeen wiilkii reerkii gabadh hadduusan la gabadh lama hibeyn karo in ilmo loo hibeeyey xarabkana qisadii ummu maryam maryam binti cimraan hooyadeed inii nadartu laka maa fii baطnii muxararan fataqabal min inay daba socdaan bay yihahdeen marka ilaahay baa loogu nadray saa darteed si uusan shahwe iyo guur iyo dan uga gelin oo nadarkiisi ugu fulo meeshaa uusan mustaqbal kalea u yeelan baa sidaa loo sameeyey ku ihahdeen litaxqiiqi nadri wataqarubi marka fahamku hadduu qallaco ariib wey si kastaba ha noqotee qoladaa waxay qabaan taaj mee cumaamad iyo labis gaar ay ninkii yaqaana u garan hadda sanbakiya madiina haddaa tagtoo nin duug weyi qaba oo idan qiiqaya la wareegaya akhawaat baa la yidhaahdaa si loo kala saaro kuwan iyo dumarkii akhawaadka ahaa bay kan rayr u bedeleen asalka lafdigiisu ku yimid garan maayo wa fii saqfi lbeyti guriga saqfigiisi iyo kalkiisaa ah korana in la marmariyo lagu xaqda lama ogola iyo walmasjidi masaajidka halka sakfigiisa iyo wajudraanihimaa masaajidka derbiyadiisa iyo guriga derbiyadiisa iyana lama ogola falow hulika haddii ayse ay dhacda in la marmariyo falawustu hulika haddii la duugeeyo gurigii muddo intii la isticmaalo dad baa mariyey muddaa ka soo wareegtay dariijigan iyo kalarka la mariyo gidaarada iyo guryuhu mudda markay joogaan rinjigii waa fuqfuqaayoo waa baaba-a soo ma hadday duugoobaanoo kaba muuqan waayaan waye falaw istuhlika hadii la halaa haddii la dhamaysta waye maanaa hadday ku duugoobaan baxaytu laa yastamicu minhu shayun ay gaaraan meelaan waxba kasoo ururaynin bisabki haddii la dhalaaliyo jaazat listidaamati in la iska daayo way banaan tahay wailaa fala haddii kala maya waa in meesha laga qaadaa derbiga wixii la marmariyey hadduu wakti kasoo wareego oo wixii daxalaystay alaabtii oo kaleeta uu noqdo waxaan leenahay dhib maaha haddii uusan saa ahaynna lama deganaan karaa guriga masaajidkaana laguma sii tukan karo ilaa waxaas laga baabiiyo xadda wuu duugoobay iyo ma duugoobin baabidka xadda kala saari maxay tahay waxaan waxaa kala saaraya haddaynu maanta saa intaan usoo xoqono dab ag dhigna ama dabka ku dhaweyno wax dahba ma ka soo dhalaalayaa oo wax dahaba ma ka soo dhibcayaa mise kama soo dhibcayo haddii la yidhaahdo waxba kama soo dhibcayo kani waa duugubo waa baaba-i iska da hadduu wax ka soo dhibcayo waxun le dahabka markii dabka loo waxeeyo waa soo dhalaalayaaye hadduu wax ka soo miirmi karo weli ma duugoobina bahalkii waa yaallaayo ha laga soo miiro waay waxaan rajaynaya suuradu in la fahmay intaasi waa qayb wayajuuzu waxaa banaan masaaxibkuga marka taxliyat lmusxafi musxafka in lagu qurxiyo iyo wlkutubi kutubta bilfidati fidada lilmar'ati warajuli rag iyo haweenba sababtoo ah markii waxa lagu qurxinayo min baabi tacdiibi musxafi wlkutubi kutubtaas diiniga laga hadlayaa wayna mudan tahay in la tacdiimiyo oo la weyneeyo wixii weyneyn mudnaa xilyadiisa ee lagu qurxiyo fidadii liajli tacdiimi bay u banaanaan bay yidhaahdeen farbaaba in lagu qurxiyo banaanayde ma musxaf bay diidi musxafkaabaa kasii mudan buu ku leeyahay wayajuuzu taxliyatu lmusxafi bidahabi musxafka dahab in lagu xardho lagu qurxiyo way banaan tahay lilmar'ati haween hadday leedahay musxafkaas waayo inay qaadato way u banaanayd waxa keliya ka imanaya musxafkii oo dahabla nin hadduu qaato inuu dahabkii xirtay xukunkiisii in la siiyaa laga baqayaa dumarku laakiin isagoo keligii ayba isku rari kartaa way xidhan kartaa maadaama dahab ay xidhan kartay musxafkeedana way ku xadan kartaa wayaxrumu cala rajul ninkiina waa ka xaraam ninkii maadaama dahab inuu xirtaa loo ogolay musxafkiisa uu watana kuma xadan karo dumarkana waa loo ogola way ku xadan kartaa saas kuleeya halka waxaad ka faa'iidaysatay masaaxifta iyo kutubta diinta ah in la sharfo oo gal iyo jildi fiican loo sameeyo oo wixii sharaf iyo qadarin curfan u ziyaadinaya nafsna aan ka hor imanaynin loo sameeyaa lagaa doonayaa laakiin masaa darteed masaaxibta iyo kutubta diinta ixtiraamkooda hala ogaado wayajuuzu lilmarati waxaa u banaa haweenka xuliyu dahabi dahabka xulihiisa kulluhu dhammaantii xata nacl kab dahab inay xirato u banaanta kabana ha noqotee kab la xidhanayo oo lagu soconayo maxaa ka garaamiyo badan oo ka culisoo dahab oo la qaadi karaa silis iyo faraanti iyo jirjime iyo koora iyo dhegadhegi iyo waxay iska badaan kaba hadday ka dhigtaan waa la ogolya dah saasuu leeyahay xata nacl kaba xataa inay ka dhigtaan way banaan waayo maadaama ha isu qurxisa la yiri way isu qurxin kartaa wlmansuuju bihi dahab wixii lagu sameeyeyna dahab keliya ahaynna way xiran kartaa intaasoo dhan maxaa u shardiga laakiin bishardi cadami israafi inayn xaddu israafka iyo xoola ku ciyaar noqonin wey qaabka iyo qadarka ay qaadatay hadday israaf iyo xoola ku ciyaar curfan noqonayso israafkaa xaraama laa likawni dahab inuu xaraam ka yahay ma aha wainamaa likowni israafi xaraama aduguba dharka aada qaadanaysa iyo kabahiyo wixii baabul israaf galayso soo ilaahay ma dhihin ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin wa kaana shayطaanu lirabbihi kafuura ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin laba wadaad baa waa waxay isku qabsadeen qaadku waa xalaal iyo xalaal maaha meesha waa joogay ninka waa xalaal leh wadaad wuxuu ahaa gabdhaha la masaafaynayo marduuf qaadaa loo qaadaa inta masaafadii laga gaaray wuu la lugeeyaa markii meeshii la gaaduu soo meheriyaa haddana wuu soo noqdaa meel fagaaro ay ahayde qoortaa la isla galay weliba ninkii uu banaan yahay lahaaba maagitaankii muranka bilaabay cabaar markuu waday baa ninkii kale wuu soo gaabiyey meel dheer lama adin fir sheekh su-aal baan ku weydiin isagaa hadalkii wuxuu mariyey qaadka waxa u badanee la dhihi karo mubadirnimo weya ninkii halkii ubu kala qaaday wuxuu yihi qaadka cunitaankiisu mubadirnimo ma tahay kaasuu yihi haa bal ka ahaada ma tahay haa way tahay meel kale uga wareego wuxuu yihi sheekh su-aal kala ku weydiiyey shaydaan walaal in lala noqdo ma banaan tahay kaasuu yihi audu bilah may ku noqo markhaatika ahaada ninkii baneeye ma gaal ba islaam bui shaydaan walaal baa noqon karaa waa gaal bu sheek ufiirsa may waa gaal haweenkiisiina ka warrami way ka furan tahay sheek ufiirsa way ka furan tahay wuxuu yihi niyo waxaa tihi qaadku waa mubadirnimo ilahayna wuxuu yihi mubadirku ikhwaano shayaaiini wey ninkii shaydaannimo walaaltiina ma banaanaa tihi ninkii baneeyana waa gaal baa tihi xaaskana waa ka fadiya ee shaydaan walaaltinimadii adaa baneeyey intan uma diirin kal shayaina ka dheero ninka odayga intuu xanaaqay muxuu yidhi gaal oo gaalku dhalay yii waana kacay xanaaqu xanaaqayna meeshii waa ka kacay waxaan unaa nineteen eighty sixki akhirkiisi ahayd marka waxaan uga jeedaa mubadirki iyo israafku cuntadii ma banaana cabitaankii ma banaana dharkii ma banaana dahabkanna wuxuu kamid yahay un isticmaalaadkii saa darteed dahab baa loo baneeyey israafku ku banaanaan maayo saa darteed bishari cadami lisraafi inaynan maalku ciyaar noqonin wey xoola lagu ciyaaro fa in asrafad ka badbadiso tusaale ahaan ka khalkhaalin baa lugta lagu xirto wey innaga aada umaynan aqoon naqaane waaga hore carabta inaga soomaalida aada uma naqaana marmar baa ark lugta hoose baa wax lagu xidhan jiray markii ragga la soo jeedinayo innaga qoob ka qoob adag oo qoob dheer oo qab qab qab tirada lagu bedelay haddee waagi hore lugtii tira dalqaashay bay qalaqalo qalaqalo qalaqalo dhiisireen waxay saas darteed bilaahi walaa yadribna biarjulihina liyuclama maa yukfiina min ziinatihina khalkhaal baa la yidhahdaa marka lugaha lagu xirto way u banaan tahay laakiin hadday xirato ka khalkhaalin miata dinaarin laba boqol oo dinaar labaatan dinaar bay zakadu ka waajibtaa boqolkii shan jeer bay ka waajibtaa zako labadii boqol toban jeer hadday lugaha ku xirato xoolo toban jeer zako ka waajibto xaaruma xaaraan bay noqon lilisraafi laa likawnihi dahaban yaxrumu calayhina waxaa ka xaaraama haweenka taxliyatu aalati lxarbi alabta dagaalka qalabka dagaalka inay xardhaan walow bifidatin maxaa saa loo yeelay liannahu laysa min sha'nihina alxarb haween dagaal yaa ku ogaaba horta iyaga yaa yihi haween qoryaha loo dhiibo ha dagaalamaan calayhina jihaadun laa qitaala fiihi soolama dheh xataa markii uxud la isugu yimid iyo khandaq guryaha iyaga guryaha laguma reebino haweenkii waxaa la yidhi mid mid kasoo qayb gashay iyo haddii lagu tiriyo taariikhdii nabigu joogay calayh salaatu wasalaam haddii la tiriyo in misaa dumar dagaal ka qayb gashay dhowr xaboo fara ku tiri saad maqli halkaasoo kama cadda iyadoo xataa madiine lasoo weeray iyadoo khandaq ay dhacaysay iyadoo axzaab waxaan leeyahay uxud ay dhacaysay maca daalika aqrabkoodu ay joogeen dee ilmihii wax sii hayaa la rabaa ragga dagaalka yaqaanana ninka ragga haddaa rabta dagaalka halka reebto islaamtaa sircisana islaamtaa laga dilaabaya isaga caruurta rasada ag fadhiisan warnata islaamtii la dilay carruurta agay kaga tagaa haweenku waxay dhaheen dagaalka kuma fiicna laakiin raggay jilcin ogyihin markii xaggaytee loo dabamara haddii haweenka laga laayo sharcigeena haweenka in loo qastay keli walba waa diiday laakiin maanta dagaaladii waxay noqdeen haweenka aan ka layn intaan u dabamarno raggii guryaha ha fadhiistaan marka wax furinta soo aada ahla waa dagaalka marka haweenkii liannahu laysa min sha'nihina alxarbu wa xamlu aalatihin waxa dagaal iyo qalab dagaal inay sitaan min shanihi kamid maaha saa darteed hubka dumarku haystaani hawl weyn iyo kaalin weyn jihaad iyo dagaal kagama jiro saa darteed waxyaabihii saanowga ahaaye iska takmilaadka ahaa xukunka inay qaadanayaan halkaasna baabulibaas iyo wax lamida baan kaga baxaynaa kadib wuxuu yihi baabu salaati ljumuca baabkana wuxuu ku saabsan yahay salaadii jumcada iyo axkaamteeda iyadu waa dheer tahaye salaada jumcadu de laydin sharxi maayo taqaanaan wey dawaahirta qisaska nusuusta waxay tilmaamaysaa intaanu nabigu madiine u hijroonin baa la jideeyey laakiin maka waxay ugu tukan waayeen bacfigii ay ku jireen iyo gaaladii u ogolayn walidaalika markii khabarkii madiine soo gaaray baa nabigoon soo hijroonin waa kii ascad ibnu zuraarata uu jumcada tukiyey iyagoo afartan meelahaas ah kacb bnu maalik baana qisadiisa mar kastoo uu soo xasuusto oo jumcada la sheego buu ilaahay naxariis u weydiin jiray ascad ibnu zuraar oo hortii dhintay markii wiilkiisa cabdiraxmaan bin kacb bnu maalik uu weydiiyey oo duqa gali waday markaa uu indhabeelay wuxuu yihi waa sida aabbo maalin kastoo jumco markay timaado ninkaan baa ilaahay naxariis u weydiisaa wuxuu yidhi waa ninkii u horreeyey ee na tukiya salaad jumca intaanu nabigu soo joonin bayna ahayd sala allahu alayh wasalam haddaba salaada jumcadu waa faraaidka acyaantay kamid tahay asal ahaan qof kasta laga doonayo walidaalika ilaahay muslimiinta la wada hadlay oo yiri idaa nuudiya lisalaati min yawmi ljumucati fascaw ilaa dikri illaahi wadaw lbeyc nabiguna calayhi salaatu wasalaam ay ka sugan tahay inuu yihi aljumucatu xaqun waajibun calaa kulli muslimin ilaa afaru soo reeban kaydoona maahane waxaa kaloo nabigeena ka sugan saxaaxa ku sugan inuu mimbarka ka yidhi dadku jumcada ka tegitaankeeda way iska daynayaan ama ilaahi baa qalbigooda daboolaya marna uu yihi qofkii saddex jumca ka taga fudaydsi uu fudaydsanaya cudurdaar la-aan ilaahay baa qalbigiisa khayrka dhan ka daboolaya waxa intaasoo ciqaaba ugu dhacayso waa jumcada inay furuudul acyaamka iyo waajibaadka kamid tahay weeye marka shuruudeedii la helo waliyaaliku warkaasoo dhan mualifku waaba soo koobay oo waa soo ururiyey wuxuu yihi man lazimahu duhru qof uu duhur ku waajibo lazimathu jumucatu jumcana waa ku waajib warka dhan ba soo ururi ninkay salaad duhur waajib ku ahay jumcadana waa ku waajib ila alcabda adoon iyo wlmarأata haween iyo wlmusaafira musaafirka fii gayri macsiyatin aan macsiyo u safrin walow safaran qasiiran safarku haba gaabnaadoo safarkii masaafatu lqasri yuusan gaarinbe marka qaacidadu waxaa weeye qofkuu duhur ku waajibay jumcana way ku waajibtaa yuu duhur ku waajibay almuslim alcaaqil albal qof muslim ah oo qaangaar ah caqligiisa iyo garaashadiisana joogo waxaan ku daraynaa dadka oo dhan mehe qaarkii alkhaali min almawaanici wax ka hor istaagaya oo sharci ana uusan jirin halka waxaa rabnaa inaan saarna gabadhii umusha ahayd iyo tii caadada qabtay iyaga duhurna kuma waajibo intay caadada qabaan ay dhiigga umusha ku jiraan jumcana kuma waajibto laakiin markay ka baxaan xaalada iyo maanica iyo cudurkaas siw duhurku duhurku waa ku waajibayaan waxaan kaga kaaftoomi karnaa shardigana alkhaali min almawaanic inaan nidhaano ila cabda walmar'ata baan kusoo reebnayba haweenkao dhan baaban kasoo reebnay oo iyadu jumcadu kuma aha afartan la saddexdan lasoo reebay waxaa lamida walmariid iyo qofka jiran jiro unan jumcada la xaadiri karin nabigana ala sl ka sugan tahay xadiid turuq badan iyo shawaahid badan oo taariq ibn shihaab iyo keyrkii laga wariyey nabigu la aljumucatu xaqun waajibun calaa kuli muslimin ilaa arbacata fii jamaacatin ilaa arbaca afar marka laga reebo waxaa kamid a ah cabdun mamluukun addoon la leehay aw imra'atun ama haweeney aw sabiyun ilmo caruura aw mariidun qof jiran musaafirkana riwaayadka qaarkood baa ku daray intaasi iyagu jumco laguma laha addoonka waxaa loogu yeelan waayey lianna amarkiisi iyo taladiisu taxta sayidihi lmaaliki weeye isagaasaa tasarufkiisi iyo maamulka iskale haweentana jamaacaduba waajib kuma ahayn oo gurigeeday isaga tukan jirtay jumcadiina jamaaco kama maaranto keligaa iskama tukan kartid musaafirkana jumcada wujuubkeedu iqaamada kuma xirneen meel aadaanka laga maqli kara weeye saynu arki doono oo ninka musaafirka ee magaaladii kaba baxay asalku waa inuusan joogin maqaam uu ka maqla aadaankii magaalada laakiin shardigii fii gayri macsiyatin ahaa salaatu musaafir waa socdaayo rukaska sharciga macaasida looma adeegsado aynu soo marnay intaasi daliilkaas soo reebay waxaa kaloo lagu daray intaa waa nasan qiyaasan waxaa loogu daray wa kullu maa asqata aljamaacata wax kasta oo jamaacada wujuubkeedii kaadida ama xuduurkeedii yusqiطu ljumucata jumcadana waa sidaa kalmaradi xanuun watamriidi qof xanuunsan baxnaanintiisa iyo wagayri dalika intaa waxaan ahayn oo kamatalin roob waa waxalin dhoobo wa bardin qabow badan hadduu jiro wa khawfin calaa acafiiq calaa amni ariiqi jidka inaad ammaankiisa ka cabsanayso waxyaabihii salaatu salaatuljamaaca acdaartii looga hadhi jiray tanna waa looga hadhayaa maradkana xadiidkiibuu ka mid ahaa tamriidkiiyo xanuunkana si qof xanuunsan qofkii la jooga ama u baahan yahay ama qof xaaladiisu dhimashiya sakaraad tahay kor jooga isagana ruqsu haystaa jumco iyo jamaacaba inuu ka haran yidhaahdeen waxayna u daliishadeen aahaar cabdillahi bn cumar bn khaaab radi allahu canhuma waardaahuma ayaa waxaa loogu y loogu soo qayliyey isagoo jumco u qabaystay oo cadarkiisii marsaday oo diyaar garoobay oo dhaqaaqayaa qayla u timid waxaa looga soo qayliyey saciid ibni zayd saciid ibni zayd laba labadaba waa u ahaa mar xag adeer buu ugu aadanaa oo ninka saciid ibni zayd ibni camr ibni nufayl wey mar labaadna adeer labaad buu ugu aadanaayo eedadii buu qabay oo aabihii cumar la dhalatay qiso uu leeyahayoo qisada aada maqasheen oo qur-aanku aa ijaas ijaas baa tahay gaalku u dhiibi maayey loo gacan cumar baa u gacan qaaday gabadhii gabadhaa cumar baa u gacan qaaday qisadaa siirada ay sheegto ninkii qabay weeye in صaxat اqisaةu laakiin saciid bn zayd waxaa kaloo ku jiray cashara mubashariin biاljana tobankii jannada loogu bishaareeyuu ku jiray qolyihii cumar uu kaga tegay shuurada kaga tegayna kamid buu ahaa marka ninkii baa looga soo qayliyey oo la yihi ninkii cumar saciid ahaa waa sakaraat waa sakaraadkiibaa haya isagii buu aaday jumcadeeda uu iska daayey cabdillaahi radi allahu canhuma ardaahuma halkaasaa waxaa la yihi saxaabadiina way buuxeen oo cid inkirtay ma laha taasaan ka qaadanaynaa bay yidhahdeen roobkana iyadana wax kalaa loo helo cabdillaahi bni cabbaas baa maalin loo aadaamay roob da-aye oo jumco ahayd ninkii muadinkaa wuxuu ku yihi wayaa xaya cala salaaha dhihin ee waxaa tiraa salluu fii buyuutikum iyo salluu fi rixaali dadkii baa waxoogay arrintii markuu ninkii sidii ku aadaamay bay dhibsadeen markaasuu wuxuu yihi facalahu man huwa khayru mini mid iga khayr badan baa saa sameeyey ina aljumucata cazmatun jumcadu waajib weeye wa wainii karihtu an ukrijakum fatamshuu fi tiini wadaxdi inaan idinka soo saara guryihiina ilama qumanaanin oo doobada iyo meelahan simbirraxada lagu wada sibqarayo aada soo dhex socotaan jumcayn ahayd markuu saalahay cumuuman isku soo celceliyo acdaartii jamaacada looga hari jiray jumcadana waa looga hadhayaa oo wujuubkeedii way kaa ridaysaa ayib walmuqiimu qofka ku nagi jumcadu duhur may bedel ka tahay su-aasha iyadana ha ii dambayso waan waayo inta bacashirka oo dhan bay naga qaadan ka hadla haddaan ihahdo wlmuqiimu qofka ku nagi biqaryatin meel deegaan ah magaalo ah ama tuulo ah laysa fiihaa aanay deganayn arbacuuna kaamiluuna afartan dhammaystiran oo kaamiliin aho min ahli jumucati kamida aanay deganayn magaalo dadkeeda degani afartan ma dhana ee ahlujumucaha fa in kaana hadduu yahay qofkaa meeshaa ku nagaaday ee la degay bixaytu low naadaan meel haddii uu dhawaaqa rajulu nin caali sawti cod dheer biarafi baladi ljumucati magaalada jumcada laga tukanaya darafkeeda soke alladii darabkaasoo min jihati alqaryati qaryadan jooga xaggeeda soo xiga waalaswaatu waalriyaaxu saakinatun dabayl iyo dhawaqna ayna soconow hawadu yar degan tahay la samicahu meeluu ka maqli lahaa hadduu jooga musqin nilu dhex raaricinayo wax dhagaysanayoon mashquulsanayn saxiixu samci maqalkiisuna uu caafimaad qabo dhaga cuslayn waaqifun oo taagan biarafi qaryati tuulada darafkeeda taagan alladii darafkaasoo min jihati baladi ljumucati ninaceeda xiga lazimat iljumucatu way ku waajibtaa halkaa khabarkii rid kula ahli qaryati bay ku waajibtaa wain lam yasmac haduunan maqalna falaa talzamhum kuma laasimayso wuxuu ku leeyahay magaalada jumcada laga tukada dadkeeda waa ku waajib wixii magaaladaa ka baxsanen dadkooda jumca tukan karin iyaga jumcada magaalada inay yimaadaan waajib may ku tahay xaafadaha kore buulada magaalada korkeeda degan iyo tuulooyinka yaryarka ee ku hareeraysan iyo guryaha beeraleyda ee magaalada baabkeeda iyo wixii lamida ama reeraha waxoogay duleedka magaalada degan ee caanaha keena intee baa jumcada laga rabaa wuxuu leeyahay xadduu aadaanku gaaro wey laakiin aadaankii baa shuruud loo xiray shuruuddaas qayb waxay ku xiran tahay qofka aadaamaya qaybna waa meeshuu ka aadaamayo qaybna waa qofka maqlaya qaybna waa meesha laga maqlayo uu joogo qaybna waa xaaladda iyo jawigu sida uu yahay wuxuu ku yihi jawigu iyo xaaladdu waa inaana xilli buuq badan jira ahayn dabaylo badanna ayna socon xilliga waa xilliga salaada subaxagaheed oo kaleetun bay ku habboon tahay soo maa waa tii manhaajku uu dhihi jiray fii waqti huduu-in xilli wax walba kala degan waayo maalintii sawaxanka iyo jabaqda badan ee hareeraha ka baxaysa yaadan derbiga waxa ka dhacayaba la maqlaynin hadday dabaylo dhacayaanna codkii shanqarkoo ah kaa qarinaya jawigu waa jawi aan dabayl iyo qaylo badan lahayn waa inuu yahay shuruudna waxay ku xihan tahay ninka adaamayo an yakuuna caaliya sawt waa nin dhawaaq dheer inuu yahay midna waxay ku xihan tahay ninka maqlayo waa inuu yahay nin maqalkiisuna fayow yahay waxna dhegaysanaya ninka mashquulsan ee qubqacda ku dabagadoonsan dahaab ma maqaabo qofkaas hadduu dhaga culus yahayna hadaa miisaanka isaga ma noqon karo qofna baqalkiisuna fayow yahay waxna dhagaysanaya waa inuu yahay shuruudna waxay ku xidhan tahay goobta laga aadaamayo magaalada dalabkeeda soka wey halkii axkaamta magaalada qof joogiyo qof aan joogin lagu kala bixi jiray ee abniyadeedu ku dhammaan jirtay in la yimaado wey halkaa laga adaan qof meesha laga maqlayana waa magaaladii kale darafkeeda soo xigay inuu yahay iyadana xukunkii magaaladii inaad gashay ka bilaabanaya intaa suurada ah inay waadix tahaan malaynayaa intaa marka la helo oo qof cod dheer aadaamo meeshuu taagan yahayna magaaladii dhinaca inoo soo xigay darafkeeda ay tahay waktiguna uu degan yahay innagana aan taagannahay magaaladan joognayo tuuladeennii daradkii u xigay magaalada dhagaheennuna caafimaad qabaan aanan dhagaysanayno markaas masaafada intaa la eg bay jumcadu kaga waajibaysaa adaankana laga maqlayaa maxaa loo daliishaday labaa loo daliishaday mid waxaa weeye ibnu cabbaas baa laga wariyey in nabigu yidhi aljumucatu calaa kulli man samica annidaa jumcadu waxay waajib ku tahay qof kastoo aadaanka maqla xadiidkan waa daciif laakiin dacfigiisii waxbaanu ku xoogeyneynaa qiyaas baanu ku xoogeyn bay yidhaahdeen sababtoo ah jumcadii waxaynu in badan ku soo xirnay jamaacadii jamaacaana loo imanayaa jamaacaduna nabiga markii la weydiiyey waxaa sugan inuu yihi hal tasmacu nidaa aadaanka ma maqlaysaa qaala nacam qaala ajib ninkii haddaba adaanka maqla wuu ajiibi qur-aankana daahirkiisa waa ina tusay mas'aladaaso wuxuu yihi ilaahay idaa nuudiya lisalaati min ywmi jumucati salaada jumcada hadii loo aadaamo de adaanka xukunkiisuna wuxuu qabtaa qofkii u gaaro ama gaari karo aan jooginba meel adaan gaaro isaga looma adibin adaankana adaankiisii ma aha inaha markaan isku soo ururino ama waxna dhaamaba jirin waxna xujihiiyo daliil dhaamaba ninkii intaa wax ka fiican haya oo daliil ka waadixsan iyo xujo ka xoog badan haya waxaan leenahay adaan shaaficiyanahay hanoo keeno annaga intaasaan wax ku salaynay axkaam badanna intaa in ka yar baa lagu saleeya warka waadx aan umalaynaya intaas waman laa talzamhu qofkaynan ku waajibaynin jumcada dadka qaar baynan ku waajibin baa nidhi sida musaafirkii iyo mariidkii iyo haweenkii iyo addoonkii iyo ilmihii yaraa waman qofkii laa talzamhu jumcadu aynan waajib ku ahayn idaa xadara hadduu xaadira aljaamica masaajidka jaamica haduu soo xaadiray qofkan jumco waajib kuma ahayn laakiin wuu iskeenay lahu linsiraafu xaq wuxuu leeyahy inuu iska noqdo oo iska tago ila almariida haweenkii hadday yimaadaan masaajidka oo jumcadii oo soo dhow ama waktigeediiba joogo ay la qumaraato inay iska baxda ama hawl xasuusato way iska bixi kartaa waayo marka hore waajib kuma ahayn imaatinkuna ku waajibin maayo musaafirkii sidoo kaleeto ila almariida ninkii mariidka ahaa ma ahani aladi laa yashuqu calayhi aynan dhibaynin alintidaaru inuu sugo oo wajaaa yimidna bacda dukuuli lwaqti waqtiga markuu soo galay kadib ahlulacdaarkii qaar baa la soo reegi qofkii mariidka ahaa cudurdaarkiisu mashaqada imaatinkay ahayd mashaqadii waa soo gudbay oo waa yimidba hadduu waktigu soo galo ma noqon karo allaahumma inuu joogitaanku dhibaya maahani oosan fadhihi karin ama adkaysan karin qofka markaasoo kale waa la fasixi waayo way dhici kartaa waa yar roonaatay inuu islahaa markuu soo fadhiistayna waxoogay uu xamili waayo hadday saas oo kala noqoto uu iska tegi laakiin haddii socodka uu dhibayay waaba joogaaye maxaa celi mar haddaad timid ood soo takalluftay mashaqada noqodkii kollaba qabla aljumuca bacda aljumuca noqodkii mashaqadiisu way ku haysataa tii lagaaga ixtiraazaye lagaa ilaalinayeyna waad soo gudubtay hadda laa daaciya inaad noqoto cudurdaar mari waxaa lamid a ah, walacmaa indhoolki ninkii indhoolka ahaa ee wax keena la'aa cudurdaarkana wax masaajka iyo jumcada keena lama haysta la yihi haddii cili keentoos meeshaba yimaado ani waan iska noqon ma dhihi karaa maya cudurdaarkaagii waad soo gudubtay jumcadaada dhamaysa waaye kadib geedaha sii qabqabsaa dhaarabto waman fii ariiqihi qofkii jidkiisa waxaa dhooba ay ahayd qofka jidka uu soo marayaa dhooba iyo biyo ahaa cudurdaar baan siino ha iska joogaan nidi waa soo dhex jiray oo waa soo dabaashay masaajidkiibuu yimid walaami marka hore dhoo waa iga sokaysaata waa iska noqon ma dhihi karaa maya waayo cudurdaarkii masaajidkiina waa joogtaa maqaamkii jumcadana waa timi cudur maanicoo kaa hor istaagayana ma jiro kii jirayna waa soo dhaafay fatalzamuhum ljumucata kooxdan dambe jumcada waajib ku ah waman laa talzamhu qofkaynan ku waajibin haweenkii iyo addoonkii iyo musaafirkii iska dheh mukhayarun waxaa la khiyaarsiin baynahaa jumcada iyo wa bayna duhri mid inuu tukado labadaba khiyaar saas wale inuu jumcadii yimaado oo dadka la tukadana way u furan tahay inuu iska joogo oo duhur tukadana waa loo ogolyahay hadduu haweeniya musaafir ahaa oo masaajidkii yimaado inuu masaajidka laftiisa jumcayd tukada dadka iyo duhur qad inuu ka siiyo iska dhaqaaqo labadaba isagana waa u furan tahay waayo jimaata kale waajib kuma ahayn hadduu yimaadana sugitaanku waajib kuma ahayn labadaba waa khiyaar buu leeyahy laakiin wayukfuuna aljamaacata jamaacada way qarsanayaan fi duhri duhurka in khafiya cudruhum cudurdaarkoodu haddaan la ogeyn haddaan cudurdaarkooda la garanaynin jamaacada way qarsanayaan inagoo kooxoo musaafiriina masaajka intaan nimaadno halkaasaan anaga duhur isaga tukanaynaa ma dhihi karnaa maya jamaacad tukanaysaan maal luuqluuq oo masaajidka araatada waayo saniiciinu dadku idinma wada uga musaafir inaad tihiin wuxuu keenayaa shukuuq buu keenayaa khilaafna wuu abuurayaa waxaasoo kaleetana looga baahan wayudagu waxaa sunaa liman yaduu qofka rajaynaya zawaala cudrihi cudurdaarkiisu inuu suulo ka maradin ka mariidin qof jirtan oo inuu caafimaada rajaynaya wa cabdin addoon rajo ka qaba in la xoreeyo ta'khiiru duhri duhurka inay yadib dhigaan baa wanaagsan ilal ya-si ilaa ay ka quustaan min aljumucati salaad jumca inay haleeli karaan iyagoo cudurkoodii suulay ninkii addoon ee waxooga yar ballanqaad xoreyna haysta oo rajo ka qaba intauna duhurku markuu soo galay jumcada ka hor in la xoreeyo jumcada fadli badan iyo makaankeeda iyo xuduurkeeda duhurka ha u yarkaadsada saasaa fiican lacalla intii la xoreeyo taa qiimaha badan inuu aado qofkii xanuunsanayay oo dawi iyo waxbuu qaatay xanuunkii inuu ka jabuu rajaynayaa ha iska yar sugaa fiican isagana oo haddii uu ka yar jabo uu jumcadiisii caadi uga qaybgeli karo wain lam yarju hadduusan rajo ka qabin zawaalahu cudurdaarkiisa kalmarati haweentii haweentii inay jumcada intaan la tukanin rag inay noqoto rajo bay ka qabtaa maya ama ma hadii operation la gelayo wuxuu masaailka fiqiga tagyiiru jinsiga dhadigya laboodka isbedelka obreshinada lagu sameeyo min acqad lmasaa'il bay noqotay saa mucaqada waa waawey intaasoo wadaag masalo waxaan garanayaa intii la dhigay nin walba baridhaafay aniga tan xagga iga sii wada waxay ahayd nin buu ahaa reer buu lahaa caruur buu la dhalay suu caruur u lahaabuu maalinkii dambe tegay oo dumar buu iska soo dhigay hormoonadii waxbuu isticmaalay oo calaamadihii dumarku yeeshay codkii iyo timihii iyo naasihii iyo dhammaan mudduu saa isaga jirayoo waa la qabay kadib buu soo islaaday qofkii wuxuu yidhi waxbuu diinti ka akristay culimadii wuxuu yidhi anugu ragga qaybta raggaan ku tukaday rag baan ahay mise qaybta duharkaan ku tukaday oo duhar baan ahay dumar baan ahay oo dharkii iyo xijaabkii baan xirtaa bisamiihi oo tashabuh binisaai bay igu noqono waan iska daayaa sanad mucaqada maha sanad mucaqaday noqotay wadaadada inta badan marka la weydiiyey nin walba waxaa yihaa khayr kusiya tani dhaafi su-aashani dhaafi marka lam yarju zawaanahu kalmanati fayunjabu tadabu tacjiilu waktiga awalkiisa inaad iska tukato baa fiican waman lazimat jumucatu jumca ninkay ku waajib tahay lam yaصix ma asaxaya duhru duhurkiisu qabla fawaati jumucati jumcada in ay tagto jumca ku waajibto isagoo jumcadii ku waajibtay waktigiina iyo jamaacadiina aynan ka tegin duhur baan iska tukan ma dhihi karo lianna faradka fii xaqihi waa jumcada ka tegitaankeeda cudurdaar la-aanna waa dembi saas darteed iyadoo faradkiisii jumco tahay mid kalaan iskaga bedelin biduuni cudrin iyadoon tegin lagama ogola wayaxrumu calayhi safaru inuu safrana waa ka xaraam min tuluuci lfajri fajarku haduu dhasho qofku magaalada degane ahluljumucada ah fajarka hadduu dhasho inuu safra waa ka xaaraan bay yidhaahdeen liannahu waxay yidhaahdeen markii uu fajarku dhashay wajabat calayhi jumucatu waayo xadda wujuubka jumucadu waa laba qaybood qayb waan soo marnay oo masaafada ilaa meel intee la eg fogaanshaha bay kaga waajibtaa wey midda labaadna waa zamanka zamanka waxay yidhaahdeen yowmu ljumucati wey yowmka sharciga ana tuluucu lfajri buu ka bilowdaa daliil kala taksiisiyo waktigaasuu kaaga waajibina waxay dhaheen lama hayo haddaan la haynin yowmka inta jumcada ka horeysa baa waktigeedii wujuubka wada ah way kugu waajibtay laakiin addaheedii baa kuu dhiman halkaasay ku saleeyeen fuqahada shaaficiyada iyo qolada lamidkaa ilaa an yakuuna niya fii ariiqi jidkiisa mawdicu jumucatin meel jumco lagu tukado iska gaarayo haddiise jidkaana meelo jumco lagu tukada aad kusii tukan rabtahay jumca inaad tukatun bay ahayd muhimadii waa sasay kartaa bu aw tarxala rufqatu ama dadkuu safarta la ahaaba anbabaxay wayatabarraru waana ku dhiboonayaa bitakhallufi hadduu ka haro ama safar buu la socday safartiina way dhaqaaqday diyaaradiina buukinka xilligaasuu ku soo aaday dadkiina kama hari karo ama buukin ma bedelan karo qofkaa muxuu samaynayaa uu iska safrayaa lirtikaali akhafi dararayni labada darar kana dhib yar inuu hadhow meelaha dhaxdaa duhuryi isaga sii tukado cashirkeenna caawa halkaasaan ku daynaynaa labada su-aalood tii hore jumcada ma tukadaano qaxooti baa nahay iyo jumcada iyo duhurku ma bedel bay kala yihiin masaa'il badan baa ku salaysan gaar masalada dambe oo khilaafiya dib baan uga hadli doonaa insha allah baabu ljumuca markaynu dhamaynaya masaa'ilkiisa wallahu aclam subxaanaka allah bixamdi ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk